والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu weli ku jirnaa mucjisaadkii iyo aayaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey rasuulkeenna kariimkaa sala allahu calayh waaalih wasalam waxaynu soo aragnay mucjisada qur'aanka kariimka ah iyo mucjisat اlisra walmicraaj maantana waxaynu wax ka tilmaamaynaa biidni illaah mucjisada saddexaad oo ah cismatuhu sala allahu calayh wasalam min acdaa'ihi ilaalada ilaahay uu ilaaliyey iyo dhowridda uu nebigeenna ilaahay subxaana wa tacaala ka dhowray cadowgiisii tirada badnaa inay waxyeeleeyaan ama ay noloshiisa qiimaha badan ay galaaftaan waxaynu wada garanaynaa rasuulkeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam saddex iyo labaatankii sano ee uu dacwadda waday saddexdii sanee hore ee dacwaddu ay hoos ahaanta ahayd mooyaane labaatanka kalee soo hadhayba cadow baa ku gadaannaa cadow goobaya oo raadinaya oo doonaya inay noloshiisa waxyeeleeyaan ayaa ciidda ka badnaa sidaa awgeed ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka ilaaliyey waanu ka dhowray wax alla waxay yeeleen haba yaraatee ma jirto acdaadaasoo fara badan isugu jira mushrikiin iyo munaafiqiin iyo yahuud oo wax alla waxa ilaahay xeelo siiyey iyo xoog ilaahay siiyey iyo taatiko waxay isugu geynayeen inay noloshiisaa qiimaha badan seejiyaan amaba si kale haddaynu idhaahno ishaa ummadda u baxaysay iyo iftiinka inay demiyaan bay rabeen ilaahay subxaana wa tacaala baa qur-aanka ku yidhi wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay dadka isagaa kaa ilaalinaya cid ilaahay ilaaliyeyna cid u gacan dhaafaysa haba yaraate ma jirto sidaa awgeed waxaynu maanta arki doonnaa dhacdooyin fara badan aad iyo aad u fara badan oo laysku dayayo in rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax la gaadhsiiyo amaba la dilo ilaahayna uu fashilinayo si sahlan oo dhib yarna alla u fashilinaayo dhacdooyinku waa fara badan yihiin qaar waxaynu ku arki doonnaa mucjisaadka dambe ayaynu ku arkaynaa qaarkood qaar kalena waxaynu biidni illaahi tacaala ku arki doonnaa maanta qaarna waa qaaran sanadkoodu sidaa u xoog badnayna waa iskaga nimi qisada ugu horaysa waxaa rasuulka sala allahu calayh wasalam u koodhay ama u heshiiyey ama mu'aamaradu sameeyey annadar ibnu alxaaris cabdillaahi ibnu sabcariy camr ibnu hishaam oo ku magac dheer abaajahal aad bay isugu tirtirsiyeen maxamed miyuu nin ka weyn yahay qabiilkiisu qabiil miyuu ka weyn yahay maxaynu uga warwareegaynaa markii dambe abaajahal baa wuxuu yidhi ayucafiru muxamedun wajhahu bayna adhurikum maxamed ma wejigiisuu ku boodhaynayaa dhexdiinna isagoo uga jeeda sujuudda uu sujuudayo iyo cibaadaysiga uu cibaadaysanayo haddii aan berita arka buu yidhi la la'aakhudanna sakhratan uma la'ashdakhanna ra'sa haddaan berita arka sallax baan qaadayaayoo madaxa ayaan kaga bashaaqinayaa isagoo sujuudsan way dhiiriyeen waabay u gebiyeen way ammaaneen waxay idhahdeen haliyey baa tahay wuu ku talagalay berita ayuu sugay rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam sidii caadada u ahayd wuxuu yimaadaa kacbada si deggan buu isaga dawaafaa hadhowna salaad buu bilaabaa rukuuc iyo sujuud iyo qiraa'aba uu iskaga raagaa ninkuna sidii laysku ogaa wuxuu qaaday sallaxii wuxuu ku dhaqaaqay xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyagu waxay isleeyihiin dacwaddii iyo diintii joog iyo jiifa idiin diidday maantay soo gebagaboonaysa muxamedna maantaa ka raysanaysaan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaalinay junuudda ilaahay inay dhowrayaan mabay ku darsan xisaabta wuxuu ku socdaba waxa keliya ku war helan ilbidhiqsi ninkii oo sallaxiina tuuray gacmaha ku gabbanaya oo dib u ordaya ayaa arkeen xoogay marku ay ka libdhe ay yidhahdeen war maxaa kugu dhacay wuxuu uhi wallaahi inna muxamedan la mamnuuc muxamed waa nin la ilaashanayo sidaan ugu socday ayuumaa waxaan arkay awr tawaadiisa aanan weligii arag iyo inta uu leegyahay iyo miciyihiisa oo i habhaabanaya famaa kaana minii ilaa an ramaytu sakhra awr aanan weligii wax la mida arag oo micyaha iyo afka kala waaxay oo i habhaabanayaan arkay sallaxii gooraan tuuray iyo baxsi iyo firdhad ismaan ogeyn rasuulkuna sala allahu calayh wasalam wuxuu idhi innahu kaana jibriila jibriil ayuu ahaa hadduu soo dhowaan lahaana waa uu la tegi lahaa dibna looma arkayn buuri waxay ahayd qiso ciddii jeclayd rasuulka sala allahu caleyh wasalam ay aada ugu farxeen ciddii necbaydna ay aada uga warwareen midi taasay ahayd qisada labaad mushrikiin alcarab ama qurayshi aad bay uga soo hor jeedaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay habeen iyo maalin ku fikiri jireen talo goormaydun gaari doontaan maalin aan maxamed idinka dhawaaqaynin dhexdiinna dacwadda towxiidka ayaa ku noqotay waxay ka sasaan waxay gaadheen heer macmar ibnu yasiid nin laydha oo lagu yaqaanay geesinimo iyo hal adayg oo qabiilka bani kanaana laydhaa ka dhashay ayay doonteen waxay dhahan war adiga ayaa naga yar foge godobtuna fogaantay ku fiican tahay annagoo haddaan maxamed waxyeelno dhexdayadae ka qarxaysa adaa naga durugsane kaalayo maxamed wax naga yeeb wuxuu idhi saddex maalmood ka bacdi waan idi hayaa waxaanan haystaa seeftaydii la yaqaanay caanka ahayd ee toddobada taa ka ahayd oo seef laysla yaqaanay oo uu dadka kaga socnaa tayadiina waan haystaa tolkayna way dhaqan yihiin oo labaatan kun oo hubaysan baan leeyahay hadday bani haashim dagaal damcaan igu soo hagaagi maayaan hadday diye iyo mag damcaanna xoolahayga waxaan ka siin karaa oo fa fii maali saca maalkaygu waa gaadhayaa toban diyo iyo toban magood baaban siin karaa laysbishaaraysay oo hoosta layska qanjiidhi waxay yidhaahdeen ee warkii moxamed waa soo gebagaboonayaa saddexdii maalmood markay dhammaadeen buu yimi markaasaa loo tilmaamay rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam warka waa helay in lagu soo maqan yahay ninkaana loo doonay wuxuu og yahay inuu ilaahay xadhiggiisa haysto wuxuu og yahay in ilaahay ilaalinayo subxaanahu wa tacaala wax warwaraba ma qabo halkiisuu iskaga tukanaya salaaddii buu iskaga jiraa ninkiina waa soo dhaqaaqay seeftiina waa diyaarsaday markuu in yar u soo jiro mise waa ninkii intuu seeftii tuuray ordaya inta taagi oo nimankii soo dirayba dhaafay markuu baabu safa la gudboon yahay buurta safa ayuu diricii birtaha isugu joogsaday diricii birtaha u xidhnaa ayuu isugu joogsaday dhulkaabu galay sallaxii baa dakhray isagoo dhiiggu hayrafayo ayuu haddana orod ilaa uu gaadhay meesha laydhaa albadxa doox weyn oo maka ka xigay xagga galbeed ayuu gaadhay orod ninkii geesinimada iyo dhiiranaanta iyo soomajeestanimada lagu tilmaamayey halkaasuu kaga jaray orodka quraysh waa ka daba tegeen waar maxaa kugu dhacay wuxuu idhi utrukuunii xataa tacuuda ilaya nafsii waa belidaaya naftu hay soo noqotee kaaniga naftu ka baxdayba waa belidaaya naftu hay soo noqotee iyarkaadiya argagax hayga baxo mudday daayeen dhiiggiina waa ka maydheen dakhrankii uu dakhramay waxay ma aladii asaabak war maxaa ku helay wuxuuhi wallaahi almaqruuru man qarartumuuh ka la dagay ee kadsooni waa ninkaa kadisaan idinku iyo waashaan meel daran baa iga tallaabsateen jar baa iga tallaabsateen wallaahi sidaan ugu socday ayuunbaa waxaan arkay laba mas oo intay leegiin aadyaaba soo galaalan oo waabayda qayaya oo in yarii soo jira ayaan arkay gooraan seeftii tuuray iyo gooraan firxaday ismaan kala ogeyn muxaawaladii iyo iskudaygii labaadna sidaasuu ku fashilmay waayo ilaahay subxaanah wa tacaala baa xayndaabay dhan walba ilaahay baa ayaa subxaana wa tacaala ciidamadiisa ku xeeray uma gudbi karaan shaqana kuma darsan karaan mar saddexaadka isku dayeen qurayshi waxay ahayd qisada wada caanka ah ee qur-aanku tilmaamayo waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru اllah wallaahu khayru lmaakiriin markaasina waa markay u showrayn ay u tashadeen jin iyo insiba quraysh baa waxay maqleen moxamed sala allahu calayh wasalam waxaa laga taageeray madiine meesha la yidhaahdo asxaabtiisina way gurmayaan gelin hore iyo gelin dambiya habeenba way socdaan waa qulqulayaan isla wallaahi haddii nimankaas oo a ogeydeen haladaygooda iyo say rasuulka u jecel yihiin oo a ogeydeen dhibka loo geystay hadday helaan bays iyo meel saldhig ah muxamedna uu ka daba tago waxba idin reebi maayaan maxaydu yeeshaan isaga uun ka faa'iideeya oo isaga dila hadduu isagu u tegi waayo saarsac ka raaci maayo dib isugu soo noqon maayaane isaga uun ka takhallusa shir weyne ayay iclaamiyeen odayadoodii baa isugu yimi waa meesha lailaa daari nadwa markay subaxii soo gelayeen ayaa waxay ka war heleen nin keliya oo keligii socda oo odaya oo haybad badan oo meeshii taagan waar aduna maxaad ahayd aa magaalo yaros garanaysa wuxuu uhi shaykhu najdiyun samica biladii tacadtum lahu nin xaggaa iyo bari ka yimiyo maqlay waxa u tashanaysaan wa casaa an laa tafqiduu minii ra'ya waxaana loo badan yahay inaydaan ra'yi waayeen nin rugcadaayo ra'yi badan baan ahayo wuxuun baan idinku kordhinaya soo dhowo baa layidhi oo laxaabo urursanaya maxaa la yidhi fulaya ayaa hub badan sidaa awgeed isagiina waa soo fadhiisiiyeen waxaa la bilaabay in la bilaabo la yidhahdo maxaynu ka yeelnaa nin baa ugu horreeyey wuxuu yidhi anigu ra'yigaygu waxa weeye inaynu meel adag u samayno aynu ku xidhno halkaynu wax uga tuurayna cuntada yaruun aynu bannayno meel xadiid ah bir baynu ku xidhayna waxa markiiba gacanta taagay odaygii meesha soo galay garoo odaygaasi oday carbeed maaha oday kalena maaha waa ibliis calayhi lacaainullah oo ka qayb gelaya iftiinkan baxaya iyo diintan sidii loo awdi laa ee loo baktin laa ee loo demin laa wuxuu iska soo dhigay odaygaa fartuu taage ra'yigaasi ra'yi maaha meel maaha joojiya maxaa yeelay miyaydaan arag asxaabtiisu siday u dhiiran yihiin miyaydaan arag siday rasuulkooda u jecel yihiin waxaanan aamin ka ahayn intay habeen iyo maalin midin soo weeraraan inay xoog kula baxaan isaga waxaan qurgooye ahayn iyo dil u qurhqurhsami maayo ra'yiga halkaa ku celiyo ninkii lahaabuu ku afwaaji ee mar labaad nin baa gacantaaga wuxuu yidhi anugu waxaan arkaa fadqalalaha iyo khaaquulka iyo rabshadaba dacwadda maxamed bayna la soo gashaye waynu habaysnayne aynu firdhinno maalintaynu iska saarnaynu nafisaynaa aynu iska saarno ha dhowta ama carabi ha dilaan ama ha raacaan iyagay jirtaa innagu markaasaynu dib isu islaaxin lahayn hawlaheenna inaga kala qubanna waynu iska habaysan layn ra'yigaana waxa markiiba diiday odaygii soo galootiga ahaa oo ay ka muuqato durba inuu meeshii qabsaday culimmada siiradu waxay idhahdaan dowladdan quraysheed dowlad iska daciifay ahayd nin iminka soo galay ayaaba maamulaya oo jeergaraynaya jooji adgu adugu wad waxay ahayd inuu noqdo uun dhegaystayaasha qiimaha badan xagga daba la fadhiisiiyo dee awood leeyihin isagii baa kala wada kiina waa ku booday jooji adugu waxaanan aamin ka ahayn ninka hadalmacaankiisa waa aragteen siduu quluubta markiiba u kaxaysta waa aragteen cid alle cidda u afka u kala qaada way raacaysaa inuu carabba kaxaysto oo markuu carab kaxaystana idinka dib idiin soo weeraro oo godkiina uu idinku soo galo iyaduna ra'yi maahee iga joojiya nin baa halkan isgaabinaya oo wuxuu isleeyahy ra'yi baad haysaaye bal ha laguu soo daalo waa abaajahal wuxuuhi anugu ra'yi baan hayaa aa ag marmaraysaan weli aydaan laakiin ahleelin soodaa baa la yidhi abalxakam baa la odhan jiray xikmad bay ku sheegi jireen wuxuuhi anigu waxaan hayaa ra'yi odhanaya toban wiil ha la soo saaro oo toban jiliboo quraysh ah ninkan waxaad dareemaysaa inuu waxana u bislaayeen in badan uu soo rogrogayey waayo ra'yi keliya ma keenine ra'yigii iyo qaabkii iyo goobtii iyo goortii wuxuuba u habaysan yihin waa abaajahal kama sokeeyo ibliis waa fircawn haadihi lumma waxaa la yidhahdaa aduyuuru calaa ashkaaliha taqac shimbirba shimbirkiisu la duulaayo markiiba jaanta isla heleen ibliis way iswaafaqeen wuxuu hi anugu waxaan hayaa toban wiil inayn soo saarno nin walba seef af badan u dhiibno caawana aynu meelhiblaayo ku ballaminno isla marka uu soo baxana ay ku basiyaan hal mar ay ku wada dhuftaan maxaan uga jeedaa ree bani haashim inay taladu ku baahdo ma u dhaqaaqdaan maxaggana u aar doonataan xagganaa dekanadiinna wax ka raasataan dhan ay u dhaqaaqaan ha garan waayaan taas waa mid ta labaad hadday diyo iyo mag noqotana qurayshi intay doonaan bay xoole iska soo mari karaane aynu saa yeelno waxaa markiiba taageeray ibliis haadaa huwa ra'yi alladii laa ra'ya lakum hayrah ra'yiga keliya soconaya saxdii waa kaabuuri mid kale ma jiro waa la isballansaday in la qariyo in la aamuso in la guddi baa loo saaray markiiba fulisa laakiin samaawaadka ayaa furan markiiba ilaahay subxaana wa tacaala jibriil buu soo diray rasuulku sal ly slam waa diyaargaroobay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka ilaaliyey habeenkii bay hortiisa ku diyaargaroobeen cali bni abi aalibna wuxuu ku yidhi waxaad goglataa gogoshaydii go-aygii xadramiga ahaana huwo wax dhibaati ku soo gaari maayaane halkaa i jiif iyagoo halkii fadhiyu ku soo baxay wajacalnaa min bayni aydiihim sadda wa min khalfihim sadda faakhshaynaahum fahum laa yubsiruun buu ku akhriyey waxaana la tilmaamaa oo saxiix ah riwaayaadka saxiixa ah, inuu ciidna madaxa kaga daadiyey seefiina waa tubayna ogow xooggiina waa la diyaarsan yihin maxamed bay sugayaan moxamedna madaxoodu ka shaqaysanaya dushoodu wax ku daadaadinaya iyaguna way sugayaan goortay dili laayeen waa awoodda ilaahay subxaana wa tacaala waaba iska dhaafayba ina allaha calaa kulli shayin qadiir markaasaa goor dambe nin baa u yimi war maxaad sugaysaan maxamed wallahi waa ka idin maray uule madaxiinna ku daadiyey waaba eega mid walbaaba calaamadiibu iska helay in la dhaafay oo welibana dushiisa lasii calaamadeeyey haddana way eegeen war waa kaa jiifa ilaahayna wuxuu uga jeedaa jiifitaanka cali iyo geesnimada cali muujiyey in wakhti badani ka lumo hadday markiiba waayi laayeen inay ordaan oo meelahan dhow ku gaadhaan baa suurtagal ahaan layd laakiin way isdhigteen horuwa kaa noo jiifa carabina dhaqan bay lahaayeenoo nin jiifa ma dili jirin ilaa uu soo kaco hurdada kumir iyo halkaa ku dil iyo way ka yeeqeeqson jireen way sugayeen intuu soo kacayo waa berigii markuu soo kacayna fa suqita calaa aydiihim gacmaha ayaa waa warwareen gacmahooda ayaa taladu ka baxday aad ba u yaabeen marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa wata dacwad ilaahay dhammaystirayo ayay ahayd wallaahu yacsimuka min annaas marafraadka waa markuu isku dayey suraaqa ibnu maalik ibnu jucshum iyaduna waxay ahayd markuu rasuulku hijroonaya sala allahu caleyh wasalam qurayshi markay waayeen ee maalmo badan raadinayeen ayay afka gacanta geliyeen waxaana iclaamiyeen cid alla ciddii keentay muxamed iyo abaabakar nolol iyo geeri in boqol halaad lagu tisayo waana qaabka maanta ay gaaladu yeelaan hebel hebel waxaanu madaxiisa saarnay intaasoo dollar iyaguna maxay idhahdeen madaxooda waxaanu saarnay intaasoo geela maalinba waxba shaqaynaya haddii maalintaa dollar loodhan cidma dhaqaaqdeen soo maa maanta haddii geel la odhan lahaana malaha soomaliya waa dhaqaaqi lahayn cid kalean laakiin dhaqaaqdeen cid kala raadiseen sida awgeed waa dariiqo laysla yaqaano atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun boqolkii baa la wada maqlay waa la wada gunucsaday waa la wada orday nin walba wuxuu isleeyahay aad soo heshid meel aan looba baran bay marayaan rasuulka iyo abuubakar iyo ciddii waday oo ah xeebta nin baa sheegay o waxaan ku arkay xeebta dad sii madow iyo higil waxaan u malaynayaa maxamed iyo saaxiibadii suraaqa oo dhegtu taagnayd ayaa afka kaga boodo yidhi waar ma ahe ukaadi hebeloo imika naga baxoo baadidoona iyo hebel kalaad aragtaye iska fadhiisaniy waxmaad arage isleeyahaan boqolka lagula yeelanin goorta iyo goobta iyo duhurka cidda dheemaalaysaa wuu gartay inay yagayiin waxoogay buu sii sheekeeyey aayar buu disay inan buu ku yidhi faraska kaxeeyoo buurta xagga kale ka mari warankiina intuu afka qabsaday buu iska jiidaya sidii ninaan colaadba u socon markuu faraskii gaadhay halkuu taagnaabuu ku dhacay inta taaggii buu sii daayey wuxuuhi waxaan arkay inaan u dhowaanayo iyaguna way iska lugaynaya isna waa ordaya waxaan arkay buu yidhi abubakar oo baalla daymoonaya aad u baalla daymoonaya iyo rasuulka sala allahu calay wasalam ooaan soo daymoonayn oo qur-aan akhriyaya korna ugu luuqaynaya abubakar naftiisa u baqan maayo ee wuxuu waardiyeynayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu isleeyahay haddaad adugu dhimato qof caadiya oo dhintay ayaa tay ama hadday rasuulka wax soo gaadhaan waxyigii iyo qur'aankii iyo diintiiba halkaasay kusoo idlaanaysaa oo kusoo gebagaboonaysa markuu xoogay soo socduu leeyaha waad u dhowdahay ayaa labada jeenyoodee hore ee faraska ayaa libdhay dhulka galay markaasuu halkee ku duulay wuu soo kacay wuu faashaday carabina waa faashan jirtay bah la ydhaahdo e, boosh ayay sidan jireen booshkaa waxaa ugu jiray saddex qori qori waxaa ugu qoran nacam iyo haa midna laa iyo maya midna waa madhayi hadduu safrayo hadduu ganacsanayo hadduu guursanayo hadduu wax samaynayo gacantuu gelinaya nacam waa la ogolya ilaahyadu way taageereen khayr baad ka helaysaa horoogu soco laa haddii la yidhaana waa maya ka joogso haddii kamarin soo baxo waa lagu celinayaa mar labaad wuu ku celiyey wuu soo saaray laa baa ku qoran wuu dafiray maya ila waxaa u muuqdo hunguri wuxuu aaminsaneeyey caqiidadiisii geel cascasba ayaa jiiday dabeetana wuu diidey wuui maya wuu ku celiyey haddana mar labaadkiina laabaa soo baxday wuu dhaqaaqa cafwan markay laa u soo baxday buu faraskii ku dhacay farasku cagiibu la soo booday wuu eriyey markuu i yaru jiro ayaa haddana intii lagi ku dhacday faraskiibaa limbaday haddana wuu duulay wuu faashaday maya waxba yeeli maysid ma dhibaysid baa soo baxday markaasuu baa joogsada waxba idin yeeli maayo markaasuu rasuulka yidhi sal slam warqad ii qor waxaan ku arkaa nin la ilaalinaya inaad tahay oo diintaadu meel bay maraysaaye ammaan ii qor xarag baa loogu qoray ammaan maalintii maka la furtay ayuu la imanayaa intii intaa ka dambaysay wixii raacda ahaayoo dhan isagaa reebayey aaggaasoo dhan anaa soo maray anigaa soo gelalefe dhagax walba xag kaleanu rogay waxba idinkama xigaan xaggaasa ina celiya buu lahaa ilaahay markaana rasuulka sal allahu aleh wasalam sidaa ayuu u ilaaliyey cajaa'ibka ah ee mar shanaad qaswo rasuulku sal allahu aleh wasalam saxaabada la socdo ayaa waxaa asxaabtu markay geed hadh la helaan rasuulkay u banayn jireen iyaguna geedad kaley doonan jireen geed hadhuu helay seeftiina waa sudhay markuu seeftii sudhay ayuu iska gamay isagoo gamayay ku jiro hurda ayuunbaa wuxuu ku warhelay nin dul taagan iyo seeftii oo sanqadhaysa oo galka ka saaray uu jiifaa garo ninku waa taaganyey seeftu way galadahay gacanta si fiican buu uga buuxsaday wuxuu isleeyay cidi uma dhowo saxaabadii wuxuu man yamnacuka minii ninkana waxaa la odhan jiray khawris ibn alxaaris yaa iga kaa caabiyaya maanta adigaasoo waa jiifta anna waan diyaarsanahay yaa iga kaa hortaagan bal wuuuisleeyahy intaana dilin kuwa ka yar hadli waxoogay oo ku tiiqtiiqso isaga meel bay u saarantay inuu dilayo maanta rasuulku sala allahu calay wasalam wuxuu uhi allah ilaahay baa iga kaa manceeya goor alla gooray seeftii ka duushay mala ka dhirbaaxya laga dhufayaa gooray seeftii ka duushay wuu is ogaan waayey gacantiioo madhan buu haystaa seeftina halkaasay taalla fa akhadahu rasuulu sala allahu calay wasalam rasuulkaa la booday man yamnacuka minii markii waa isbedeshay arrintii iska fadhiista ninkii imika gaanta gacan sarreeyey muxuu noqday miskiin lahayo maxbuusa markaasuu rasuulku leeyahay kelmadda lafteedii man yamnacuka mini yaa iga kaa manciyaya isagu ilaah kuma xidhna allana garan maaye wuxuu ihi kun khayra aakhidin nin gob ah oo wax qabtay noqo buu ihi gobonimada qaado anu gunimadii qaatay adugu gobonimada qaado rasuulku wuxu uhi sala allahu alay slam ma islaamaysaa oo ma ashaadanaysaa maya buui maya waxaad isweydiin kartaa qof kasta isweydiin karaa waa ninka seefaa la dul harinaya mar dhaweytana dhib buu geysanaayey muu isku furfuro ashhadu an laa ilah ila hadhowna meeshuu doono ka laabo dhaqanka maanta jiraa waa sidaa ayuu badan yihi laakiin iyagu waxay ahaayeen niman reermiyiya oo carab ah oo nadiif ah wuxuu aaminsan yahay ayuunbuu ku dhawaaqayaa haddii kurta la jarayo haddii la googoynayo bal ninka seefta la dulhayo eleemaya shahaadan maayo waxaan sa kuu ballanqaadayaa weligaa cid ku weeraraysaa ma soo raaci doono orodoo iska teg buuri reerkiisiibuu ku dhecdhaco wuxuu idhi ji'tukum min cindi khayri innaas dadka kii ugu qiimaha badnaa agtiisaan idinka imiye waa nimayo islaamo waabay islaameen isagiiyo reerkiisii oo dhan cafigii rasuulku cafiyey ayuu ku islaamay halkiina waa ku yimi saasuu ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa u ilaashanaya marar badan buu ilaahay ilaaliyey waxaa ka mid ahayd mar kale oo alla subxaana wa tacaala yahuudda ka dhowray yahuudi waxay ahayd niman khiyaamada iyo dhagarqabka iyo ballanjabiyada aad iyo aad ugu takhasusay oo yaqaana ise iyagiiyo rasuulka waxaa ka dhexeeya ballan wixii dhiigay dhexdooda wixii dhiigay galaan inay wada bixinayaan maadaama ay wada degayiin madiina nin saxaabiya ayaa niman saxaabo badan oo la laayay buu dirqii kaga soo baxay qabiilkii laayey ee dilay ayuu laba nin oo ka mid ah ayuunbay dhexda iskaga soo dhaceen waa la iswaraystay qabiilkii bay noqdeen wuxuu idhi aartii siddeed iyo lixdan saxaabo meel la dhigay bi'ri macuuna labadanaad ka haysaayeen markay gamaanu dil way iska seexdeen labadoodiibuu dilay wuxuu u keenay rasuulka sala allahu caley wasalam siddeed iyo lixdankii saxaabeedi raacisay way dhinteen anigee nin kalaa ka baxnay laba nin oo reerkaasna waan helo waan soo dilo waa kan xoolahoodii wuxuu arkay inay yihiin laba nin oo mar dhow maalinlaweyta ka tegey oo ballan ka dhexeeyey wuxuu ihi subxaana allah niman ballan naga dhexeeye baa dishay muu odhannin waad u aartaye ballan bay haysteen waaban magayaa magtoodaan bixinaya buuri haddaa mu odhan siddeed iyo lixdan bay iga qabaane ha ka goostaanu baaqigae eh. intii kalun hay keenaan mu odhan diyadiibuu ula tegey qabiilka laidhaa bani nadiir oo yahuuda ila soo bixiya waxaana maxamedo waa kula bixinaynaaye noo fadhiisa in yarna sug meel gidaaray fadhiisiyeen show gidaarkanba waxay uga jeedaan inay noloshiisa ku tacadiyaan wax yeeleeyaan ay dilaan bay halkan u fadhiisiyen markii baa la showray maantuu inoo degan yahe yaa gidaarka fuulaya sallax qaadaya oo ku sii daynaya sallax culus hadalkiisu waa halkaa inaga soo go'o camar ibnu jaxaash in la idhaa baa idha aniga qaarkood waa aabiyeen waxa war waa nebiyo waa loo warramayaa wallaahi dagnaan ka heli maysaani maydin iska dayn bay idhaah waana ogtii inuu nebi yahay maya bay idhaah intaana sallaxiiba qaadin ayuu rasuulku booday sala allahu caley wasalam waayo jibriil baa u keenay dhaqsuu kacay saxaabadu waxay u qaateen inuu bannaanka u yaro baxay waabay ka hadheen markuu hore ugu soo noqon waayey bay ka daba tegeen mise madiinuu kusii dhow yahay halkuu kasii muuqdaa way gaadheen yaa rasuullah maxaa dhacay miyaydaan ogeyn waxay yahuudi ku fikireen markiiba saxaabi buu soo diray wuxuu idhi waxaad ku tidhaahdaa madiine ila deganaan maysaane laba maalmood iyo laba habeen gudahood kaga urursada iyagoo urursanayo diyaargaroobayo qaxaya ayaa waxaa u soo farriin diray munaafiqii weynaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul wuxuu uhi waryaadhaheen madiine waxba waa u dhalateenoo waa ku dhaqanteene ha ka guurina maxamed waa uga qaxaysaan kun nin baan idiin hayaa oo hubaysan oo idinla dagaalgelaya ha qaxina maalintii bay soo celiyeen war odhanaya maxamedow guuri mayne waa ku waxaad samayn karta samee ciidankii muslimiinta lagu kiciyey waa la godoomiyey iyaguna qalcadii bay dhufeys galeen munaafiqiina wuxuu noqday ka maali shayطaani id qaala lilinsaani ikfur falama kafar qaala inii bariiu mink wuxuu noqday shaydaankii qofka ku guubaabiye inuu gaaloobo markuu gaaloobayna uga gembiyey ee uga dhacay ee yidhi ee beri baan ka ahay kunkuu sheegaya walaa qof baa laga waayey qof markii muddo dheer lagu gadaannaa ayay yidhahdeen waan ogolle xukunkaaga ee aanu baxna uun naftayada iyo wixii aanu faraqa ku guntan karna dhaqaale ahun aanu la baxno waxa la intaasun la baxa dhirta iyo beeraha iyo guryaha iyo hubka iyo xoolaha midna lama bixi kartaan muslimiinta u hadhay ilaahayna waa ka ilaaliyey iyagina dhibaatadii iyo ballanjabiyadii aad iyo aad baa ilaahay uga fashiliyey iyaguna meel daran bay ku dhaceen Eh, waxaa inoo hadhay dhowr qiso insha allahu tacala waxaynu raaceynaa casharka berita insha allah ilaahay subxaana wa tacaala sidaasuu rasuulkeenna ku ilaaliyey muslimiintuna inay maalin walba iyo habeen walba sunnaha rasuulka taabacaan baa laga rabaa ilahay subxaana wa tacala diinteenna hayna fahansiiyo ilahay cilmigeena naafica ka dhigo camalkeennana saalix subxaanaka allahuma